الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه عن بلابرنا إن شاء الله تعالى متن الورقات في أصول الفقه الإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى wuxuu uhi bismi illaahi araxmaan araxiim waxaan ku bilaabayaa kitaabkan taaliifkiisa magaca alle arraxmaan allihii naxariista caamkaa naxariisanayay arraxiim allihii naxariista gaarka ah dadka muuminiinta u naxariisanayay ama araxmaan allihii ku sifaysnaa sifat raxma alraxiim gaadhsiinayay naxariistiisa khalqigiisa wuxuu uhi shiikhu haadihi waa ishaaratun ila almaxsuus kitaabkanina hor yaalla waraqaatun waa xaashado jamcu waraqatin wey wuxuuna lafdigaa u isticmaalay si niyadda lagugu dhiso oo ay kugu fududaato waayo sida naxwiyiintu markay ka hadlayaan jumuucda ay ka hadlayaan watay u qaybiyaan jumuucu qila iyo jumuucu ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة وكيل مالك جمع تفسير لكم بالعبي أفعال ما تتلى إلهه أفعال قلة جموع قلة جموع قلة الروى جموع كثرة وهدي وبدي جمع السالم جمع المؤنث السالم وحلا يسكوها يا جموع الكثرة ومسوى جموع القلة sibaweyhi uu qabo raajixana ah wuxuu ka mid yahay min jumuuci alkara walaqila jamculqilahu ka mid yahay waraqaat waxa weeye qaliila ayaa meesha ku guda sugan waraqatun waraqaat ma jumica bitain waa alif wa jamcu muana saalim jumucu lqilahu xisaabsanya isagoo saalima oo aan mukasar ahayn ayuu haddana dumuucul qilo ku saabsan sidaasiiba weyhi uu qabo de hadday iskhilaafaanna atasaaxib ibnu caqiil cala sharxi alfiya waa ka ida qaalat xadaami fasadiquuha faina alqowla maa qaalat xadaami maruu ka hadlayey qowl siibaweyhi iyo khilaaf ayuu tilmaamay siibaweyhi oo sidaa qaba mar hadduu siiba weyhi sidaa yidhina faina alqawla maa qaalat xadaan marka jamcu kila hadduu noqdo macnuhu waa maxay waa xaashadaau yar ooban sidaa lagu idhaahdana qofku wuxuu u nashaabayaa inuu qaato u dhigto amaa hadduu idhaahda awraaqun cadiimatun wa jaliila wa kabiiratun wa dakma hadduu odhan lahaa dee dadun baa isku laabi lahaa welibana xilligan aynu joogno la doonayo wax walba in la fududeeyo xadaaradii la dhegaysan maayo darsi waa inuu labaatan daqiiqaanu ka badan kilibka laba daqiiqa ayaa laga badin wax walba laga dhigay cunto waxaa soo baxday degdega fast food baa la wajabaata sariica baa cilmigiina laga dhigay in la wada dadajiyo qof laba daqiiqo laba daqiiqu doonay shiikhu xilligaasuu dee casri ahaayo isluubkaasuu isticmaalay ilaahayna waa isticmaalay kutiba calaykum asiyam maxaa ku xigay ayaaman aayadda labaad ayaaman macduudaat baa li jamcu muanaf saali oo maalmo tirsan si dadku ay nashaad ugu helaan wuxuu hi haadihi kani waraqaatun wey tashtamilu way koobaabsanaysaa calaa macrifati fusuulin fusuul in la garto waa jamcu faslin oo min usuuli اlfiqhi usuusha iyo abwaabta usuululfiqiga ka mida ah. oo dee ma wada tilmaamayo laakiin sheikhu wuxuu isku dayayaa usuulufiqiga abwaabtiisa ugu muhiimsan inuu mid walba wax ka tilmaamo usuulufiqigu muxuu yahay luqatan wa istilaaxan shiikha qeexi doona insha allahu tacaala una doonta wadaalika majkuurkaa la soo sheegay ee ah usuululfiqiga mu'allafun wuxuu ka kooban yahay min jus laba qaybood oo mufradayni la keli yeelay oo mufrad ah oo aan murakab ahayn oo wuxuu ka kooban yahay kelmadda usuul oo ah jamcu aslin iyo kelmadda alfiq oo iyaduna waxaweeye mufrad ah bimacnaa aan murakab ahayn waayo waxa laga yaabaa hadalku inuu ka koobnaado min murakabayn in qaama zaydun qumt in qaama zaydun waa hadal murakab waana juz hadalku ma dhammaystirna oo qofku hadduu idhaahda in qaama zaydun zayd hadduu istaago waa juzu alkalaam waa qayb hadalka ka mida hadal mufiida maaha kalaam noqon maayo laakiin marka la yidhaahda qumtu ayuu ku dhammaystirmaya marka in qaama zaydun qumtu waa kalaam ka kooban laba juz laakiin juz waliba ma mufrad ba mise waa murakab waa murakab laakiin inagu kani waxa uu ka kooban yahay min jusay juz walibana waa mufrad laana la socdo marka waxaa la qeexayaa labadaa juz mid walba waa in la qeexaa labadooda wada socdana oo hadda magac cilmigan u ahna iyadana waa in la qeexa oo la caddeeya sidii buu shiiku maray waxaa loo baahan yahay usuul oo asalkeedu u yahay ujeedu u yahay asl in la macneeyo la fahmo eh, kelmadda labaad oo alfiqhina iyadana in la fahmo kadibna xagga dambe inoogu keeni doonaa darsiga inoogu dambeeya maanta insha allahu tacala haddaynu ka gaadhno in uu labadaba oo cilmi ah oo calama oo u ah magac cilmigan usuuli fiqiga inuu inoo qeexo insha allahu tacala wuxuu hi wadalika kelmadda usuul fiqi mualafun wuxuu ka kooban yahay min jusayni laba qaybood oo mufradayni mufrad ah ahayn murakab falaslu asalku waxa uu yahay labada kelmadood qaybtiisa hore ama juskiisa hore uu yahay waa alaslu marka waad iska fahmaysaa shiikhu dawaa matni aada u kooban waxa lasoo sheegay asal ma yahayn waxa lasoo sheegay mufradka lasoo sheegay mise jamca jamca laynoo soo sheegay marka hadal baa u dhexeeya hadalka waad iska fahmaysaa waayo usuul baa waxay tahay jamcu aslin waxyaabaha qaar dee waa la niyooday intaa waa u niyood buu kuleeyahy shiikhu oo la soco alaslu asalku waa maa yubnaa calayhi hayru maa shay weeye yubnaa lagu dhiso calayhi shaygaa korkiisa hayruhu shay kale shayga wax kale lagu duldhiso aan isaga ahayn asal baa lala walfarcu faracuna maa yubnaa waa ka lagu dhiso isaga calaa hayrihi wax kale yani cagsi bay suuyihin innagu hadda waxaanu doonaynaa asal laakiin si uu shiiku inoogu sii tawdiixiyo ayuu muqaabilkiisana inuu sheegay asalku waa maxay waa shayga wax kale lagu dul dhiso waa alasaas igu wuxuu leeyahay sees buu leeyahay alasaas baa leeyahay seeskaas marka la dhise la sameeyo waxaa loo samaynayaa in lagu dul dhiso in lagu dul dhiso marka oloorkeennan caadigaa ah la dhisayo saas u waa lagu duulasa guri marka la dhiso seeskiisa waxaa la isweydiinayaa seeskaasi imise dabaq buu qaadaya wuxuu qaadayaa kii hoose oo keliya maya seesku wuxuu u cuntamaa an yubnaa calayhi alaaa an yubnaa calayhi khamsa ilaa maa sha allah limaydaan gelina de guryaha qaar waa boqol iyo toban dabaq baa lagu dhis boqol iyo toban boqol iyo labaatan marka seeskaasa wuxuu yahay maa yubna calayhi eesh hayru waa waxa wax kale lagu duldhiso farac waa maxay waa kaa la dhisayo maa yubna calaa hayri hadda masjidkan aynu arkayno tirarkan iyo daaqadahan gidaaradan inoo muuqanaya waa far oo waxaa lagu dul dhisay seeskuna waa asal oo waxaa ku duldhisan dhisan dhismahan inoo muuqanaya asalka iyo far luqa ahaan waa sidaas wey laakiin kelmadda asal markaynu luqada sidaa u faahmno waxaa jira culimada usuuliyiintu macaani iyo waxyaabaa isticmaalaan fuqahaduna waa lama kala hadhaya oo asal mar waxay u isticmaalaan bimacna daliil bimacna adaliil waxaa la odhanayaa alaslu fii wujuubi asawm qawluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaam dل عليه الأصل من الكتاب والسنة أصل كلمة الصحيح مركا الأصل بمعنى الدليل ويطلق الأصل على ما قد دل أصل وحله إطلاقا دليل وحدة الصيام macnaha waa loo isticmaala waxaa kale culimmadu u isticmaalaan alasl bimacnaa alqaacida qaacidada la yaqaane macruufka ah ee haabitka iyadana asal baa la yidhahda walidaalika qawaacid badan oo qawaacidda fiqiga ka mida lafdigaasaaba lagu bilaaba maga xasuusata waan wadayaa ilaa wax ku korinaysaan alaslu fi lkalaam alxaqiiqa aw almajaaz 11 حل حقيقة الأصل في الكلام الإعمال أو الإهمال الإعمال الأصل في الأشياء دويد كبوبة يا تصور الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأبضاع واللحوم والتحريم الأصل في العبادات التوقيف أو الحظر الأصل في المعاملات وطيب بديع على الإباحة طيب فهمنا سوما إذا الأصل وبمعنى القاعدة الثابتة قاعدة الصور المعروفة إلا يسليقا وحال يسليقا أصل بلد هذه اللفتاظ markaad guriga ka soo baxdaan masjid madiina u soo socoto maalin walba maluuq baad ka dirsaa mise inta badan wadaad soo marta aaliban de wadaad soo marta idan waxaa la leeyahay alaslu fii muxamed ariiquhu kada waddadaasaa u asala maalintuu ka baydhana liqaradin buu u baydho meeluu soo marayay iyo hawlo kale uga baydho marka waxa mustamirkee joogtadee la yaqaano ayaa waxaa la yidhaahdaa alaslu maalinta laga baydhada nisada baa looga baydhay wahaakada ayib wlfiqhu mar haddii asalkii aynu sheegnay fiqigu waa maxay waxaa hadhay asalkii oo iyaduna muhima oo dee usuulu fiqigana asalba u ah alasl in loo isticmaalo almaqiisu calayh waynu gaari doonaa qiyaasku arkaan buu leeyahay aslun wa farcun wa cilatun wa xukmun afartaasu ka kooban yahi marka alaslu waa kii wax kale looga qiyaas qaadanaya asalka ahaa khamrigu waa asal waxaynu haleeshiinaynaa tusaale ahaan qaadkii qaadkuna farac buu nasku sheegay ayaa wuxuu noqonayaa asal buu noqonaya aal waxa loo isticmaalaa almaqiisu calayh baabkan markaynu joogno ama cilmigan usuulu fiqigana asalku waa isaga asalku waa isaga oo waxaa la odhanayaa kelmadda marka la isticmaalo waa almaqiisu calayh waayo baabkan ayaa ka hadlaya shuruud lasli baa la odhanaya tacriifu lasli waa asalkaas almaqiisu calayh wlfiqu fiqi waa kelmadii labaad macrifat laxkaami sharciya axkaamtii sharciga ahayd in la barto wey allatii axkaamtaasoo ama allatii macrifadaasoo ariiquhaa wadadeedu uu yahay alijtihaad ijtihaad uu yahay oo qaci aanu ahayn wax lagu ijtihaaday oo aan go'nayn waayo masaa'isha qaciga kii ku khaldamaa macduur ma yahay waa masalo kale laakiin masalo qaciya laga ijtihaadaya ijtihaad saxan waayo min baab iljahli iyo waxyaabo kale oo laga yaabaa iyo asbaabo kale qofka in lagu cudur laakiin waxa yaqiiniyaadka la yidhaahdo ama qaciyaadka la yidhaahdo wadada lagu gaadhayaa ijtihaad ma aha waxa weeye nusuustaa caddaysay nin mujtahidoo ka ijtihaadaya looma baahna shiku wuxuu qeexay fiqiga fiqigu xagga luqada waa alfahm qaarna waxay yidhaahdeen maya ablagu min alfahm waa alfahm daqiiq fahamka xeesha dheer baa la yidhahda walidaalik haddii masaladu iska tahay masale basiita waxaa la odhanaya calima almas'ala carafa almas'ala fahima almas'ala ayaa la odhanaya laakiin faqih almas'ala lama odhanayo day wax iska tahay basiita laakiin hadduu yahay wax u baahan dadaal iyo tacab iyo khabaraad saabiqa in lagu fahmo daqiiqa ehelkooduna ay fahmayaan waxaa la odhanayaa faqiha almas'ala marka kuwa kalena dhin ma carafa almasala faqiha almasala fahima almasala calima almasala intuuba soo gudagelaya laakiin macluumaadka basiidka ah faqiha lagu yahay waayo fiqigu waa alfahmu addaqiiq alfahm addaqiiq sidaa haddii la yidhaahdo yaa caama yaa khaasa cilmiga caama mise fiqiga ya cilmigu waa caam oo basiid iyo aqiilba waa galan daqiiqba waa caam fiqiguna khaas buu noqonaya fahamka iyo fiqigana keebaa caamsan waa la midu fahamka caamsan fiqiga khaasa oo mar walba isaga waxaa la socda daqiiq baa la socda daqiiq ayaa la socda wuxuu uhi macrifatu alaxkaam axkaamta in la garto oo waxaa soo gelaya in lagu ogaado dannigii ay axkaamtu inta badan fiqigaah waxay u badan tahay danni bay u badan tahay alaxkaam alsharciya axkaamta sharcigaa in la garto cilmi loo yeesho ama cilmigaasi ha gaadhsiisnaado yaqiin ama ha gaadhsiisnaado qaabkaad ku xasilinaysa waa isku mid labaduba waa soo gelayaan axkaamta sharciga in aqoon loo yeesho alaxkaam waa jamcu xukmin xukunkuna xagga luqada waa manci xagga usuuliyiintu waxay u yaqaanaan xukunku waa khitaabu الshaaric almutacaliq biafcaali اlmukalafiin cala sabiili takyiir aw ilwad aw ialab saddexaas ka koobaya xukunka sharciga ah waa hadalkii alle khiaab llahna waxaa looga jeeda ama khiaab shaaric maa yashmalu alkitaaba wsunna iyo wixii lamida iyo adilada kale lamidka ah waa khitaabka alle ee ku saabsan ficilada dadku ay samaynayaan ama wa layska dalbay ala sabiil iqtida wax layska dalbaya ha ama ha noqdo wax la dejiyey oo calaamad laga dhigay cidda ka dhigaysa waa shaarica hadday gaadho cadceedu muntasaf asamaa waxa weeye cinda azawaal bacda azawaal waxa weeye ama idaa qarabat ishams ama idaa alaca alfajr salaad baa waajibaysa marka waktiga calaamad waxaa looga dhigay xukmi inuu marka uluuc lfajr ama zawaal shams ama guruub shams calaamadaas xukun baa ka dhalan ilaahay baa ka dhigay wadci baa laydhaha cala sabiili lwad waa xukun aw alibaaxa dalab kuma jiro laakiin waa lagu fasaxa inaad samayso iyo inaad ka tagto labadaba inuu gaari karo xukunku guud ahaan saas weeye khitaab ullah almutacalim biafcaali lmukalafiin sawaan kaana dalika iqtidaaan ama iqtidaaan alaban ku badan takhyiiran wadcan intaba waynu qaadan doona insha allahu taala alaxkaam sharciya maxaa ku baxay waxaa ku baxay alaxkaam alcaqliya axkaamta caqliga loo nisbeeyo caqliga loo nisbeeyey ayaa ku baxaya oo de caqligu axkaam badan buu gaadhay noocay doontadan waxa weeye waxyaabaha qaar waxaa xawaasta lagu gaadhayo oo da isaguna caqliguna uu soo gudagelayo ama xawaastaba aan lagu gaarayn laakiin caqliga lagu garanayo waxaan soo qaaday sufur baan soo qaaday halkanaan soo dhigay waa sufur suura garanaysaa suburkii baan halkaas soo dhigay waxaan soo qaaday xabad lindhanaan lindhanaan waa xabad yaroo xabuu waxaan ku weydiiye waxaan ku uri xabadaasi ma gelaysaa sufur qofku muxuu odhanaya ha ma gelaysaa mise geli maysa ha oo maxaad ku ogaatay dee waan iska garanayaa buu odhan maalidii xadiis ku keeni mise sharax badan buu u baahan yahay uu arka hadda inay gelayso sooma ayib wuxuu soo qaaday xabad xabxaba sufurka ma gelaya uu ku weydiiyo wuxuu yidhi xabadan xabxabkaa sufurkaan gelinaya ma gelaya ma gelaya maxaad ugu jawaabaysa maya sababtu waa maxay way muuqataa waa la yska garanaya inaanu gelin way muuqataa waa la arkaya caqligaa sheegaya shaygayani hayga shaygayani ka weyni inaanu dhex gelin laakiin ka baa wuxuu dhex gelayaa ka weyn caqligaa sheegay kuwaasaa inaga baxay cilmi maaha fiqina maaha waa laga yaaba inay cilmi tahay cilmigu waa ballaari waataynu sheegay laakiin fiqigaynu ka hadlayna maaha wuxuu uhi shiikhu allatii ariiquha alijtihaad ijtihaad lagu gaadhay wuxuu halkaa ku saaraya wixii qaciga ahaa ee yaqiinta ahaa ayaa waxa weeye ku baxaya culimada qaar waxay yidhaahdeen oo maqasheen fiqiga macrifat alaxkaam alsharciya alcamaliya almuktasaba min adilatiha altafsiiliya alcamaliya alcamaliya bimacnaa salaadii iyo soomkii bayci iyo waxyaabihii la ah ee dadku ay samaynayeen laakiin khasab ma aha waayo mar haddii la yidhi alatii ariiquha alijtihaad ijtihaad baa lagu gaarayaa waxa baxay caqaa'idii iyagu waxa u asala in wadada lagu garanaya ay tahay yaqiin iyo qaci ijtihaad maaha haddii lagu daran laa macrifat alaxkaam alsharciya alcamaliya alatii طariiquha alijtihaad anwaacu lxukm xukunka noocyadiisa shiikhu wuxuu uhi walaxkaamu axkaamtu sabcatun toddoba weyn alwaajibu والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد أحكام تضبوي way ka badan tahay shiikhu waxa weeye intii ugu muhiimsanayd mar hadduu doonayo asaasiyaadka inuu inoo dhigo intii ugu muhiimsanayd ayuu halkan inoogu tilmaamay wuxuu halkaa kusoo ku sheegay xukunka markaynu qaaxayna waxaanu nidhi saddex nooc buu ka koobay mid waxaa la yidhaahdaa ha khitaab ullahi almutacaliq biafcaali lmukalafiin alab midna ikhtiyaar midna waa wadci wey saddexduba halkaday ku jira alwaajib walmanduub wa almaxduur walmakruuh afartaasiba waa alab ama waa iqtida waa isku macne almubaaxna muxuu noqonaya takhyiir buu noqonaya alsaxiixu waalfaasidna waa wadcigii wy waa wadcigii marka wadcigu intaa waa ka badan yahay noocyo kaluu leeyahay alruksa waalcasiima ka mida alshar waalsabab waalmaanic waalqada waaladaa waxyaaba badan buu leeyahay laakiin ka mar walba aan laga maarmay salaada saxiix bay noqotaa faasidna way noqotaa baycu saxiixna waa noqdaa faasidna waa noqdaa nikaaxu saxiix buu noqdaa faasidna waa noqdaa kaa hai meelna kaaga hai todobadaasuu shiiku inoogu tilmaamay laakiin qaybina waa takliif qaybina waa wadci mid walba isagaa qeexi doona insha allahu taala shiiku wuxuu i falwaajibu waajib maakii weeye yuthaabu la iska abaalmarinaya calaa ficlihi samayntiisa ayaa la yska awaabinaya wa yucaaqabu laysku ciqaabaya calaa tarkihi ka tegiddiisana laysku ciqaabaya kaa waajibaa waajibku marka wax la qeexayo laba sibaa loo qeexaa war waxaa lagu qeexaa bilxad marna waxa lagu qeexaa bilrasm bilxad wa bilrasm maxay ku kala duwan bilxad waa tacriifu shayi bimaahiyatihi wa xaqiiqatihi shayga in lagu qeexo laf ahaantiisa waxa weeye tacriifuhu bilrasmina waa in lagu qeexo natiijadiisa ama tusaale lagu qeexo noocyadiisa ka mida si loo fahmo ama lagu qeexo maalan nataa'ijta ka dhalanaysa iyo waxun dadku ay ku fahmi karaan shaygaas marka labadaas haddaad caqligiinna kaashataan ama aqoontiinnaba eebaa si fiican ma in shayga lagu qeexo bixaddihi mise birasmihi bixaddihi baa wanaagsan waajib shiikhu markuu inoo qeexaya inoogu qeexay waajib waxaa la yidhaahdaa waa shayga haddii aad samayso samaynta aad samaysay dabadeed abaalmarin aad ka helayso waa shayga haddii aad ka tagto tegidda aad ka tagtay dabadeed lagu ciqaabay lagu ciqaabay marka maxad buu noqonaya mise rasmi rasmi buu noqonaya rasmi buu noqonaya waayo meeshii waxaa taalla waar shaygan haddii aan ka taga laygu ciqaabaya muxuu yahay ama waa in lagu taabsiiya sooma ama waa in qaacida lagu siiya miyaa layna siiya waxa la sheegay wax la yidhaahdo waajib waxaad ku ogaataa haddii aad ka tagto ciqaab baad mudanaysa si aanan ciqaab u mudan soo in lagu faasiiye ma waa in marka hore la qeexaa waa in la qeexaa marka waxaynu qeexaynaa tacriifuhu bilxad waxaynu leenahay wataynu soo sheegnay afar inay yihiin alab afartaas maxay ahay alwaajib wlmanduub wlmubaax mubaaxa dee waa ikhtiyaar baynu takyiir baynu naam wlmaxduur wlmakruuh afartaasi waxay isugu tegayaan waa alab waajibku ma ka mid yaha afarta waa ka mid idan kow waxaynu ku qeexaynaa inuu dalab yahay afartuba dalab bay isku noqonayaan marka waa inuu ka socmaa soomaa waa la yska dalbay kow ba waxaa la yska dalbay in la sameeyo mise in laga tago idan maa dalaba ashaaricu ficlahu baynu ugu darayna maxaa baxay xaaraankiiba almaxduur iyo almakruuh ayaa inaga baxay waxaa inoo soo hadhay hal mid isaga laftiisa waa la iska dalba isna wuxuu ku baxayaa alaban jaaziman alab go-an baa la dalba idan waajibka xaqiiqadiisu waa maxay waa maa alaba shaaricu ficlahu alaban jaaziman kaa marka laga tagaa waxaa ka dhalanaya natiijadiisa iyo aarkiisu waa in ciqaab aad mutaysato haddii aad la timaadana inaad sawaab lagaa siiyo ayaa ka dhalanaya idan waajibku waa kaa xagga luqadana waa suquudkaa la yidhaahdaa aaacat banu cawfin amiira nahaahum can isilmi xataa kaana wala waajibi waxaana ka mudan qowl llahi tacaala faida wajabat junuubuha wajabat ay waqacat wasaqadat calaa junuubiha geeli walbudna ruuxyada ama hadigaha la qarayay markii laga hadlay waxaa la tilmaamay wujuub baa la isticmaalay oo looga jeedo macnihii luqada suqud looga jeedo idan waajibka xaqiiqadiisu waa sida maa alaba shaaricu ficlahu alaban jaazima maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya maa yusaabu calaa ficli haddii niyada la wanaajiyo sawaab baad ka helaysa ajar baad ka helaysa wayucaaqabu calaa tarki haddii laga tagana waa la isku ciqaaba wayucaaqab ka fiican baa layidhi wayastaxiqu waayo wayucaaqab waa la gooye waa la jasmiye hadduu ka tago waa la ciqaabaya waxaana meesha inoo taalla in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yasha waa taxta almashiica mar haddaanu ku gaaloobin waa taxta almashiica idan waa uu mutaysanayo taarikuhu kaka tegay alciaaba ciaab buu mutaysanayaa wainha allahu cafaa canhu in sha allah caaqabahu calaa dalik laakiin eh, waxaa dhici karta in la cafiyo laakiin uu mutaysanayo walidalik ba shuraxda qaar waxay u baahdeen wayataxaqaqu dalika fi lbacdi bayna wayucaaqabu waa lagu ciqaabaya calaa taarikihi kii ka taga bilbacdi ode ay doonayaan sidana inuu u badalla inay toosiyaan oo haddii la yidhaahdo waajibka mid kastoo ka taga waa la ciqaabaya waxaa ka soo baxaysa inaanay saxay dad baa la cadfinaya marka wuxuu leeyahay waxay ku dhaboobaysaa ciqaabtaasi cala albacdi bacdibaa ay ku dhaboobaysaa bacdiga kale maxaa ku dhacaya waa la cadfinaya wayakfir maa duuna dalika liman yashaa ayay tilmaamay way tegaysa kaas waa waajibkii wlmanduubu manduubkii maakii weeye yusaabu layska abaalmarinayo calaa ficlihi samayntiisa walaa yucaaqabu aan laysku ciqaabin calaa tarkihi tegidiisa aan laysku ciqaabin waxaa soo fahamteen waajibka waxba ku fogaanayn sidii baynu u badelayn manduubka waxaa la sheegay waa rasmi waa adar waa natiijo xaqiiqadiisaynu u baahana waxaanu leenahay maa alaba shaaricu ficlahu طلبا غayra jaazib oo wixii la yska dalbay in la sameeyo alab aan go-nayn aan jaazibnayn wاlmubaaxu mubaaxi maa laa yuhaabu calى ficlihi walaa yucaaqabu calى tarkih isaga gaar baynu u sheegno takhyiir baa waa lagu kala dooransiinaya isagana markaynu xaqiiqadiisa ka hadlayno waxaynu leenahay mastawaa ficluhu wa tarkuhu mastawaa fiihi alficlu wtark waa ka ay siman tahay in la sameeyo in laga tago waa ka ay siman tahay in la sameeyo iyo in laga tago maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya mar hadday siman tahay samayntiisa iyo ka tegidiisa in haddii aad samaysana aan lagugu ciqaabayn awaabna aadan lagu ciqaabayn awaabna aadan inuu isku mid waa lidaatihi baad ku daraysaa halkaas ode waa ogtihi hadda markaad duhurka xaafadda haddaad qadaynayso haddaad niyooto liataqawa galabta duruus baa sugays asharaa qaybaya waan cibaadaysanaya liataqawa calaa aacati illah hadduu yidhahdo ajar ma ka helaya ajar uu ka helay laakiin halka waxaanu leenahay lidaatihi shaygan laf ahaantiis uu mubaax u yahay baan ajar laga helin samayntiisa iyo tegidiisa toona laakiin haddii niyooyin ay yimaadaan waa isbedelaya qultu lahaa mucaad ibnu jabal wainii la axtasibu fii nawmatii kama axtasibu fii qawmatii sidaan salaatuleylka baan ajar uga sugayno baan hurdada seexashada aan seexanayana aan ajar uga sugaya laakiin waa biniy niy u haddaad niyoon weydo waa cala lhawaaiman wuxuu hi shiikhu wlmaxduuru kala diiday maa kii weeye yusaabu la yska abaalmarinaya calaa tarkihi tegidiisa waa yucaaqabu la ciqaabaya calaa ficlihi samayntiisa isaguna waa la mid horta wuxuu ka mid ahaa guud ahaan afartii aynu ku sheegnay in la yidhahdo maxay alab laakiin waa alab waa alabu tarki marka waxaan leenahay waa maa alaba shaaricu ficlahu ah maa alaba shaaricu tarkahu intaa waxaa isugu imanaya makruuhii iyo xaaraanti laakiin jazman aw jaaziman waayra jaazim bay ku kala tegay xarabku wuxuu noqonayaa ma maxduur maa alaba shaaricu tarkahu alaban jaaziman kaana waxaa la yidhaahdaa almaxduur aw almuxaram baa la magacyo badan bay leeyahay dabcan tusaalayaal ma inaan sheegin waayo de waa mafhuum soo maa salaashu iska badan yihin almakruuh maa yuthaabu calaa tarkihi walaa yucaaqabu calaa ficlihi isagana waxaa la sheegay natiijadii ama eh, aarkii baa la sheegay laakiin xaqiiqadiisu waa maa alaba shaaricu tarkahu alaban hayra jaazim waa waxa la iska dalbay in laga tago alab aan go'nayn aan la oo aan la adkayntana daba ciqaabi ka dhalanayso waxaa ka soo baxday haddii aad ka tagto imtihaalan adigoo tegiddaa lagu yidhi ka tag fulinaya ajar baad helaysa laakiin haddii aad samaysana wax dambiya wax weeye maley isagu tusaale u baahan waajibkaad baad u taqaanaa xaaraantaad baad u taqaanaa sunnaha aad baad u taqaanaa laakiin makruuha ina doonay maxaa kamida tusaalayaashiisa in gacanta bidix bidix bidixda inaad wax ku bixiso waxna ku qaadato waa karaahiye aadna xaaraan aliltifaat fi salaa salaada qofku inuu baalladaymood dhinacada sidaa u egeedo dadka qaar baa iltifaatka waxay u maleeyaan isha yaro lexleeyo hadduu xitaa u haysta hadduu wejiga leexiyo salaaddii inay burtay sidaa u jeesto ma buraysaa salaaddii salaaddii buri mayso iltifaat buu samey saqar buu maqlay dadka qaar markiiba wanaxaya oo eegaya waa iltifaat waa karaahiya iyaaka waliltifaata fi salaa fainahu halaka waxaa kaloo ka mid ah makruuh ya masjidko lugta bidix la horeysiiy way badan yihin waxaa ka mida kab keliya inaad ku socoto kabbaa kaa gooday hal kabbaad xeratay suuqaad la dhex maraysa midna waa laalaadsanaysa karaahiya waxaa ka mid a cadceeddu hadday kugu soo dhacdo jirkaaga qaybina inay bacdi yaallo qaybina harka ay taallo cadaalad baa la doonaya waa inaad ama bacadka u baxdaa ama harka karaahiya way badan yihin wاصaxiixu صaxiix maakii weeye yatacalaqu uu ku xidhmaya bihi isaga annufuudu fulitaan wayuctadu bihi la tirsanayo la xisaabsanayo sawaء fi alcibaadaat aw fi lmucaamalaat صaxiix waxaa la yidhaahdaa waxa waxa weeye uu ku xidhmo fulitaan bimacnaa kaa fulaya kaa soconaya aadna xisaabsanayso sheikhu wuxuu keena min baabi taakiid wailaa waa isku macna waxaynugu filnay asaxiix maa tacallaqa bihi nufuud waa waxa fula mar hadduu fulana wuu socday sooma mar hadduu socdo ma la xisaabsanaya waa la xisaabsanaya asaxiix maa yuctadu bihi saxiixu waa waxa la tirsade la xisaabsado la xisaabsado maxaynu uga jeednaa hadda salaada duhur markaynu tukano markaad mushaadka ka baxda haddii lagu weydiiyo duhur ma tukato mise maa tukan maxaad ku jawaabaysa waan tukada bimacnaa waan ku xisaabsantahay waan xisaabsaday waan tukan haddii kale waxaad oranaysaa maan tukan maan tukan marka nufuud waa fulay ama waa la tirsaday waa isku macno waa isku macno kaa saxiix baa leedahay salaadii buu gelayaa saxiix iyo faasid bay noqotaa nikaaxii saxiix iyo faasid buu noqonayaa oo bimacnaa gabadh baad guursatay laakiin waxbaa ka maqan arkaantiisii shuruuddiisii waxbaa ka maqan waxaa la leeyahay nikaaxaasi waa faasid bimacnaa nikaaxaasi ma fulayo ma soconayo ma soconayo macnaheedu waa maxay gabadhaasi xalaalkuma ah maxaa laysu guursanaya in la soo maha xalaal kuu noqon mayso u dhowaan mayso kuma banaano yuctadu bihi tirsan mayse war heble maxaa idinka dhexeeya waa xaaskaygii maafi waayo nikaax waa faasi nikaax waa faasi walbaailu baailkuna maakii weeye laa yatacallaqu bihi nufuud fulitaanku aanu ku xidhmayn oo aan fulayn walaa yuctadu bihi aan la tirsanayn wasan soo sheegnay waa cagsigiisa salaadii xamidaad ka tagtay bilaaweys ku tukatay arkaantii wax ka mid a kaa maqan waad ogaatay salaadaasi ma fulayso mana soconayso la tirsan maayo waxay noqonaysaa salaatun faasida ama salaatun baaila baail iyo faasidna waa isku macne bacdu ahli lcilmi shaaficiyada iyo xanaabiladoo kale abwaabta qaar baabu nikaax iyo baabu alxaj bay kala qaadaan oo xukunku hadduu adag yahayna baail bay ka dhigaan hadduu sahlan yahayna fasid bay ka dhigaan gabar la qabo ama muctado in la guursado waa bail bay leeyihin bilaawelina waa fasid bay leeyihin waayo khilaafkii xanafiyada ayay tixgelinayeen ayay tixgelinayeen qabla taxallul اlأwal jimac haddii la sameeyo waa fasid qabla taxallul اlأwal jimac haddii la sameeyo waa bail bacdaha haddii la sameeyana waa fasid maxduuraadkii kale la sameeyo marka masaa'il bay kala qaadayaan laakiin hadda waxaynu ku soconaynaa alصaxiix iyo alfaasid wاlbaطil waa isku macno weeye masaaishaasina waa idin iman doontaa insha allahu tacaala haddaa hayseynada waa falilahi alxamdu lilah alfarqu bayna alfiqhi wاlcilmi wاldanni wاshaki maxaa udhexeeya halkan wuxuu ku sheegaya musطalaxaat basiita ayuu shiiku doonaya inuu inoo tilmaamo wuxuu hi shiiku alfiqhu fiqigu waataynu hore uga soo faahfaahinay akhas waa ka khaasisan yahay min alcilmi cilmiga soo cadday oo cilmigu wuxuu koobayaa wixii culus iyo wixii fudud bay la ogaado kulla macluum laakiin fiqigu wuxuu khaas ku yahay bicilmin khaas cilmi daqiiqa cilmi gaara oo wax gaara ku saabsan ayuu ka hadlaya walidaalika ninka mikaaniga ah waxaa lo odhanayaa caalim laakiin waa caalimu bicilmi lmekanika soma laakiin ma la odhanaya aqiih aqiih la odhan maayo caalima noqon caalim muqayim fi hada almajaal waalcilmu cilmigu macrifatu lmacluumi kii la garanayay in la garta weeye calaa maa huwa bihi sida uu yahay fi lwaaqici waaqic cilmi waxaa la yidhaahdaa shaygii la garanayay macluumkii in la garto siduu ahaa waaqic oo si ka duwanaa loo garo halka waxaad ka arkaysaa waxaa ku jira rakaada oo waxaa sideedaba la yidhaahdaa shay marka la qeexayo si loo fahmo waa in erayo kale lagu qeexa laakiin haddii laftiisa lagu macneeyo waxaa mafog haddaad tidhaahda alkhubzu nuqbatayn khubsigiibaad ka yaxays maa yukhbazu ka war waa waxa la khubsiyo alcajiinu maa yucjanu miya la fahmaya la fahmi mayo laakiin alkhubzu maa tuxina wa waxa kala dheh marka hadda waxa meesha inoo taalla alcilmu baa la qeexaya macrifat lmacluum kelmaddii baa la soo celiye almacluum cilmigu waa macluumka in la garto macluumkuna waa min alcilmi la socdo halka loo socdaana waa isaga taasina waxay keen waxay kutusaysaa ishkaal culimmadu ay aada uga doodaan waxba hadda faahfaahinaya oo ah cilmigu sidiisaba wax la qeexa ma yahamsan maha ka hadli mayna la baranayay ama macaani ama zawaad ha noqoto ka hadli mayno laakiin waxaynu ka hadlaynaa xaqiiqat lcilm albaabka markaad ka baxdo waxbaa kugu soo baxay waxbaad aragta wixii baad garatay garashadaa aad garatay idraak baa la yidhahda aada haleeshay albaabkaad ka baxday waxaad tidhi awr baa dibadda taagan markaad sidaa u aragtay waxaad ogaatay inuu yahay awr soo maa macrifatu lmacluumi cala maa huwa calayh marka waa idraaj culimadu waxay yidhaahdeen cilmiga noocaas ee ah shay inaad haleesho aad fahanto ma la qeexaya mise qeexidba uma baahna aruuxidha qeexid uma baahna cilmigu isagaa wax qeexa hadda markaynu wax qeexayno cilmi baynu u baahanay soo maa haddaan ku idhaahdo gaadi maxaa la yidhaahdaa waxaad ii sheegaysaa waa maxay soo cilmi maaha idan shay marka la qeexayo maxaa lagu qeexaa cilmi baa lagu qeexaa idan cilmiga laftiisa lama sii qeexi kara weyna haddii la isku dayo in la qeexana waxaa lagu qeexayaa cilmi cilmigii cilmi haddii lagu qeexana dee waxaa ka dhalanaya dow iyo tasalsul baa ka dhalanaya waata halkan ku dhacda marka kuwa doonaya inay qeexaan waxay ku qeexeen cilmi isla cilmigii waataa shiikhuu yidhi alcilmu macrifat lmacluum waayo wax kale lama hayo marka la yidhaahdo macluumna dee wax ka caansay ma jiraan waa xataa mawjuud iyo macduum uu ka caansay marka la yidhaahdo macluum soo gelayaa macduumkuna waa inuu macduum yahay inaad ogaato soo cilmi ma mawjuudku inuu joogana inaad ogaato soo cilmi ma idan waxaa kaba sii caamsan cilmiga ka caamsan macluumka ka caamsan marka dood baa ka jirta aad u badan sida shiikhu qaatay waa qowl jira in cilmiga la qeexi karo haba lagu qeexa cilmi waalcilmu cilmigu macrifatu lmacluumi kii la garanayo la garta wey calaa maa huwa bihi sidii uu ahaa fi lwaaqici waaqic hadduu ka duwanaado waa la sheegi waljahlu jahliga tasawuru shay shayga in loo tasawuro wey oo loo fahmo calaa khilaafi maa huwa sidii uu ahaa si ka duwan fi lwaaqici waaqica shaygu sidii uu ahaa si ka duwan in loo gartana jahli baa dhigta marka shiikhu wuxuu inoo qeexay waxa weeye aljahlu albasiid aw aljahlu almurakab eegu labada qeex sahligu waa laba shayga inaad garan weyd iyo shayga intaad tiraahdo waan garanaya si khaldan aad u sheegto soo jahli maa cilmigu de waa shayga inaad sheegto wuxuu yahay labaduba waxay isugu imanayaan midna waa aamuso wuxuu hi maaka midna wuxuu hi waan aqaanaa khalad buu sheegay labaduba natiijadu waa maxay labaduba de waxba ma sheegin midna saxdii baanu sheegin midna waxba ma sheegin waa isdhiin markaa ka yidhaahda maba aqaan ama maba garanay maa cindii shay maa cindii cilm waa jahli basiita waa jahliga fudud dawadiisuna way iska sahlanta laakiin ka yidhaahda waan aqaanaa laakiin siday ahayd si ka duwan u sheega kaa waxaa la yidhaahdaa jahlun murakab wuxuu u baahan yaha kaasi dawooyin badan hebel baa isaga looga dhigaya waxaa loo sheegaya horta shaygan waxaa ku sheega inaanu ahayn mar labaad waxaa loo sheegaya tii saxdaah laba cilmiga u baahay in badanoo dadka ka midina waxaa halaagaya jahliga murakabka ah waayo ka basiirka wuxuu diyaaru yaha inuu faa'idaysto laakiin murakabku diyaar maaha waayo cilmiga waa haya isagu u jawaabti waa u diyaar qof niyadiisu fiican tahay mooyaan marka waxa weeye sida shiikhuu u dhigay haddaynu ku soconno aljahlu waa wuxuu noqonayaa cadam lcilmi bilmacluum wixii la doonaya in la gartay la garan waaya jahli la yahay marka basiid iyo murakab labaduba waa soo gudagelaya labaduba waa soo gudagelaya cilmiga qaybsama wuxuu u qaybsamaa daruuri iyo muktasab intii yarada aan doonayay intaa yar baa ka dhigay ma israaciyeen daayib ayib wuxuu idhi alcilmu daruuri cilmiga lagu khasban yahay maakii weeye laa yaqacu aan ka dhacay can nadarin eegmo iyo wastidlaalin daliisha salaada qaar baa tafaasilu yaro baahan allahu aclam sal allah waslm cala nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi waslem